isiiya sharaf ciheeda hooyaday hadabidkaha ku noolo ulmadu ka dhigriye cawiya subaho dukada tumeecayara sharafayheedahooyade kulanti wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhowaada mar kale barnaamijkana kulanka kaani wiilkaygiiow hee ii soo tiri isbitaallada magaalada ku yaala soomaali sudaneys kow bes allahu akbar war meeqaa tabeelaan laamiyada ku arkaayay aabbamatayaad rabtaa mise tabeelle tayo allay leh haba u labayn soomaali sudaneys somaali sudanes hosbital s s h barnaamijkan waxaan idinkugu soo gudbinaa dhacdooyinka dunida ka taagan kooda ugu waaweyn ee maalintaas warbaahinta caalamku ay si gaara u hadalhayso qodobo dhowre maantana kugu haynaa kasoo kow wararka gudaha oo ay ugu waaweyn yihiin khasaaraha ka dhashay dabka xalay suuqa xmurine ka kacay iyo maxkamada ciidamada oo dhageysanaysa dad taleefanada ama shabakada isku xirneed oo taleefanada dadka ku dhici jiray qodobada kale adinhayna waxaa ka ah wararka ugu dambeeya isbitaalka ugu weyn qasa oo dadka rayidka ah ay yuhuudda amartay in degdeg looga saaro waxaa sidoo kale barnaamijkan ku jira dowladda finland iyadoo ka cararaysa soo galootiga tirada badan xuduuddii ay ruushka la lahayd ayay xirtay qodobada kale waxaa ku jira hay-adda hawada mareykanka u qaabilsan oo ka digaysa dayax gacmeedyo soo baxsaday oo halis ku haya dadka dunida ku nool xubno joogtada inoo ahaa ee kaalinta suugaanta ayaa sidoo kale barnaamijkeena qaybkaha ah. kusoo dhawaada mar kale iyo kulanka keeneen jawa geelo jilaal abaariyo jeeliyo haraad helaysida jawa geelo jilaal abaariyo jeeliyo haraad helay calay jaleeladkaygii jaarka ku tooso kaaji kaaji fiwaayo adiguna ma joogtide ma waxaad isoo jirin markaan ka jiibsado ijahaada lay dhigo ijahaada lay dhigo waay habeenimo jeexiyey godnaayo sida jibiinta roobkiyo jirko oh, oh. daay habeenimo jeexiyey godnaayo jidhamuu rahu jalow kaa kaa jiifi waayo adiguna ma joogtide ma waxaad isoo jirin markaaniil ka jiibsado ee jaada laydhigo jaad laydhigo dheeriyo soo jiidhay buraha jirjirada u dhacayo sidyaan jidi dheeriyo soo jiidhay buraha jirjirada u dhacayo jilbadhii guriga day jacaylkuna ku daydayay kaajiifi waayo adiguna ma joogtide ma waxaad isoo jirin markaaniil ka jiifsado ah ijaada laydhigo ijaada laydhigo qabisadaa sidii aan ku joogsadayjiqijiid maridliyo jilbiskiyo qabisadaa sidii aan ku joogsaday kala booday jaantii firadigu abuurto kaajiifi waayo adiguna ma joogtide ma waxaad isoo jirin markaan iilka jiifsado jihada laydhigo yaaree kale ka mid ahaa codka macaan fanaanka ilaahay hor raxmadeeye maxamed suuliqaan tabeec ayaa ku luuqaynayay heestan daafur bay noogu tahay barnaamijkana kulanka keene maantaoo kale sagaalka febraayo sida aad la wada socotaanba waa asaaskii idaacadda kulmiye ada sheekada anaa wataye ninkii ugu cimriga weynaa dunida hadda ugu cimriga weynaa hee qsano haddana uu ku dhintay adeerow sheekada sheekada iiga dusow kumaanan odhannin dalka hindiya sowma ogid inuu hadda yahay dalka ugu dadka badan dunida waa ogsoonahay oo dalka shiinahu hadda dhow koobka ka qaaday warba ninka sheekadayda uu loo diray eega warniyow nin aqoon badan baa tahay jaamacaday ka soo baxday dhegaysta daacadahoo barnaamijka kulanka keeneen baan ahay ma anaan garannin aqoon xo kaa dahsoon la socoshada caalamka madadaaladu waa kuu dheer barnaamijkuna waa kulanka knn waa xadeeg waxaad dhegaysanaysaan barnaamijka kulanka keenan qaybihiisa hore ayaana maraynaa xalay salaadii maqrib marka laga baxay ufiida hore ay tahay waxaa dab uu ka kacay suuqa degmada xamarweyne oo ka ah suuqyada magaalada muqdisho ku yaala aadna u camiran dadkuna ay ka adeegtaan qeybo kala duwan oo ay ku jiraan qeybo ay ku yaalaan makiinado kuwa saliidda sameeya kuwa qaxwaha sameeya qeybaha dharka iyo waliba qeybo kale oo kawaanka uu ku jira hilibka ayaa gubtay oo dab u ka kacay muddo dhowr saacadood ay qaadatay dabkaasi in la damiyey mas-uuliyiinta degmada xamarweynana waxay keenan u sheegeen in dabkaas markii hore uu ka kacay koronto ka dhalatay mid kamid a ah dukaamada dharka lagu talo ee suuqa ku yaala inkastooo gurmad badan uu jiray haddana dabku wuu faafay oo dhismooyin badan ayuu burburiyey waxaana jira khasaare soo gaaray ganacsato boqolaal gaaray oo halkaasi tukaamo kala duwan ku lahaa mas-uuliyiinta guddiga ganacsatada degmada xamarweyne iyo maamulka degmadaba iyo qaar ka mid a ah ganacsatadii hantidooda halkaa ku gubatay ayaa nala hadlay waxay dhacay horta waxay ahaayeen masaa'ib ay ahaayeen ilaahay waa ka badbaadiyey dad bini'aadam horta wax kuma gaarin waxay ahayd wax oo aan la sheegi karin oo la soo koobi karin waxaan ku qiyaasan run malaha wax masiibo markay tahay waxa waaye wajacalnaa likulli shayin sababa ilahi subxana wa tacala dhahay wax way dhacaan laakiin waxay u sabab ahayd waxyaaba badanaa sabab u noqday waxawaaye saakay maalin hor leh u tahay degmada xamurweyne oo murugo iyo tiraanya leh dad badan oo shacaba meeshaan ku ganacsanayay ugu yaraan waxay ka badan yihin oo ruux oo ruux marka la sheego waxaa ku dulnool intaasoo ruuxa ku dulnool ugu yaraan shan kun ruuxa ku dulnool marka intaasoo dhana waxaa ka baaqday maxaan lahaa daruurigii ay maalintaas ay daruuri lahaayeen oo maanta ay arkaysid sabti tahay oo isbuuc maalinta ugu horey oo tahay oo qof walba uu ku fikiraayo shalay waa soo jimcaysatay maanta dukaankaaga tag alxamdulilah rabbilcaalamiin waxay dhacay khadaray ahaayeen marka qofkii maanta haminaayay inuu meeshaan istaago oo ka ganacsado oo quudkiisa u soo doonto ayaa maanta khatartan ku dhacday alxamdulilah ilaahayaa mahad iska leh annaga wixii gargaar ah waa qabannay wixii howla waa qabannay oo ilaa iyo xilligaan arkaysiin aan u taagannahay in dabkan iyo waxaan aan la tacaalno xoolaha ummadda wixii dadka u badbaadin aan ka badbaadin aan rabno oo iyadana qayb ka ahaa dabdemiskii oo dabkamadaxta soo laba kacleeyay iyadana qayb ka naqatay inay damiso marka kolay wax maanta lagu qiyaasi kara male meeshaan rabnaa inaan iska nadiifino hadduu ilahay nafta nagu sumo wixii howlaana insha allah dib baan ka arki doonnaa hadduu ilahay nafta nagu sumo eh, dabdemiska waa taagnaa dabdemiska ma soo daahin dabdemiska waa taagnaay cilladda dhacday waxay ahayd dabkiya waxaa ku sii faafay korontada dabdemiski waa gaadiid gaadiidku markuu bir yahayna koronto haddee kusii dhaca dadkiyaa kusii baaba'aya meesha taagnaa taas awgeeda u dhacday gaadiidkii inay gadaal ugu baxaan maadaama dabkii uu sii naqday dab sii fidaayoo korontadii baalihii hoose uu taagan yahay gaadiidkii gadaal buu u baxay cillad kale ma jirin gaadiidkaas gadaal u naqday iyo debkiio sii kacay intuu iska sii toosinaya ay ahayd wax hadda gaadiidka ay gadaal iyo dibna u naqdeen iyo intaba ma jirin weli tirkoob guud ma samaynin khadiyadda xalayga dhacday dhibaatadana wax xalay dhacay waaye wax diraacay maha saakin waxaan diyaar u nahay in dadka la tacaalno alla wixii garab istaaga u samayn karno ka degmo ahaan ka maamul gobolka banaadir ahaan dhammaan diyaar u nahay insha allahu tacaala inaan garab istaago hadda kulmiyo waxay ka turjuntaa shacabka soomaaliyeed aragtidiisa iyo baahidiisa iyo dhibaatada haysa kolba ayay ka bartiraysaa gaarsiisaana caalamka iyo madaxda soomaaliyeed aad ayaad intaas ugu mahadsantihiin intaa ka bacdigeed waad u jeeddaan hadda meeshaan dhibaatada ka dhacday aniga magacayga waxaa la yidhaha cismaan maxamed cawaale gudoomiyaha ganacsatada degmada xamarweyn aan ahay dhibaatada meeshaan ka dhacdayna waa mid aan muxuu ahaa halkan lagu soo koobi karin waxaan leenahay horta inna lilaahi wa ilayhi raajicuun marka hore ilaahii subxaanahu watacaala ahaa dadka aniga aan ka mid ahay oo soomaaliyeed oo dhibaatadu halkan ku gaadhay bedel khayr qaba horta allaha siiyo intaas ka bacdigeed madaxda dalka ugu sarrayso xasan shiikh uu ugu sarreeyo guddoomiyaha baarlamaanku ku xigo raysul wasaaruhu ku xigo golaha wasiirrada golaha baarlamaanka duqa magaalada shacabkan inay si degdega ah ugu soo gurmadaan waa maasima saddex boqoloo kunoo qofood qoys kasta oo ka midii wuxuu la hoyaadi jiray saddex doolar afar doolar shan doolar intaasoo qofood ayaa ku noolayd caawana ma ay haystaan dabkana ma shidan karaan waa aad iyo aad aad iyo aad ayaa waxaa meeshaas uga muuqanaya nin damiir leh soomaalinimo wadaniyadeed muslimnimo intaba wax uu ka danqado arrintaas waxaan codsanaynaa in si degdega loogu dhimriyo dadkaas qashankana laga qaado ma garanaysaa muxuu ahaa ma garanaysaa loona soo jeesto oo muxuu ahaa gargaar degdega lala soo gaado tirakoobna laga sameeyo dhibaatada dhacday duqa magaaladaas si gaara ah ayaan uga codsanaynaa intaas haddee ma garanaysaa inkastoon xoogaa isleennahay daahitaana jiray xalay laakiin duqa magaaladu meel fiican ayuu ka birtiirayey waana ku mahadsan yahay saddex dukaan ayaa iga gubatay aniga saddex dukaan ayaa iga gubatay oonan hal qaada ka qaadan dukaan shoobina dukaan dhara dukaan muxuu ahaa cuntaa intuba way gubteen dadka dhibka gaaray oo kale gaaray anigu danqasho gaara ah ma dareemaya laakiin dadka soomaaliyeed ee ila midkaa dhibka ay qabaan oo kalan qabaa waxaana doonayaa haddii alla idmo arintaas ayadaa si dhaga fudud in madaxdu uga soo jawaabto dad sida aan kuu sheegay aan hoyoba karinba tutaliminta aan hoyoba karinba oo qudaar gadayey oo hilib gadayey oo magaranaysaa gadayey muxuu ahaa qudaarta nuucyadeeda kala beddelan saddex dollarow la hoyaadayaan ku ura saakana caawa wuxuu la hoyaada ma haysto waad dareemi kartaa culayska intaas eg toban carruura oon caawa waxba loo geynayn waad dareemi kartaa hadde waxaan arrintaas leenahay maaragtay shacabku si dhaga fudud haddii aan la yidhaahdo madaxda wallaahi inaan hadda cid eedayna ma rabno laakiin waxaan leennahay taardi waxaan dareemaynaa si saa'ida inaan wakhtigii la raba naloo soo gaarin sidaasaan dareemaynaa laakiin naftirkee miisaa kuleeya meesha miisaa kuleeya haawaaniga baaba'e miiska walaa miis khudaaro iska ahaay alxamdulilah nolosha cidda walaalaheey oo hooyadee ka dhimatayaa joogaan kolaa ii kane wixii qornaa aa dhaca kole wax qornaa dhaca hadda alxamdulilah horta meesha naf ma kubihin horte alxamdulilah hantilaaba hantana wax ilaahay xaggiisa koodii kuu keen waaye haddana hantida ilaaha burburiya haddana berkamaa ilaaha keen karo waa dhib badan aan ugu dhacay meesha waa khasaare xooglana gaartay marka waxaa waaye guddoomiyahan hadda waa la hadalnay waxaan kala hadalnay inuu horta dadka kow marka hore qashinka laga qaado marka labaadna la badbaadiyo dadkuna dad iska dhibaataysan waayo oon waxba haysan oo caawa xataa hoyo karin waxay rabaan berritoba meelay ku ganacsadaan haddaan loo helina dhib badanaa imaanaya guddoomiyahan xala waa noo sheegay inuu meesha jiedad laga bixinayo dadkana loo dhisaayo mar waxaan rabnaa inuu go'aankaas fuliyo dadkana meesha loo habeeyo Ehm, jeedadkeenawaagolnabjeed inaan bixino sababto dee seefkeenna ku jira ah inaan jidka bixino raha ma la qiimayn karo lacag boqolaal kun oo dollara waaye ma la qiyaamayn karo qofta ilaa iyo shan boqoloo qofood ka wax ka gubteen qofta ugu yar toban kun shan kun oo dollara ka gubatay marka haddii la isu celceliyo waa lacag dhowr boqoloo kun oo dollara oo nasaacidahay xataa waa ka codsanaynaa sida bangiyada dawladda hay-adaha dadkan wixii saacida dadkan waxba ma haysan dadkan waa kaceen waddanku waxa waa hayayaantaa dhan iska lacag la'aan marka dadku ayagoo lacag la'aanoo waxba haysanaa haddana waxa ku dhacay dhibaatada masiiba ku dhacday may khasaare nafeed hadda maanan maqal waa jooga xala aniga ilaa uu bilowda waa jooga markuu bilaabanaya ilaa hadda waxaa kaloo tacaddi nagu sameeyey nimanka dedebisyada dedebisyada waxaan ka codsanaynaa inta wax laga bedelo sababtoo taa tacaddi badan ay nagu sameeyeen dedebisyadu oo nagu soo daahayn anigu markuu bilowday ilaa markay yimideen hal saac iyo baraa u dhexaysay marka waa dhib badan dhibkaasaa jira waa fiican waa dibudhaca ku yimid waan wallaahi ma garanayo laakiin dibudhaca ku yimid waa gaarsiisnaa ilaa meeshaas dabaqaasuu gaarsiinaa sartaas sartaasuu gaarsiisnaa waa la demi karayba haddii dedebis xay ka soo geli lahayd cagaftuna ay baddada u bannay lahayd sis fulisaalena lagu demi lahay laakiin labadii ma suurtoobin dedemiskii waa naga soo daahay dabkiina waa faalalay annagana alaabtii waa baxso weyne kabacdina waa laga kala cararay illee naftaa ka daran inay ku dhimateen cododkaas waa qaar kamid a ah ganacsatada suuqa axmudine xale uu ka gubtay iyo maamulka degmada oo ka warbixinayay intuu khasaaraha uu gaarsiisan yahay barnaamijka kulanka ken aa dhegeysaneysaan saaxiib kulmiye ee magaalada muqdishona waa nagala socotaan maxkamadda ciidamada qalabka sida ee soomaaliya ayaa maanta dhegeysatay dacwad loo haysto askar ka tirsan ciidanka dowladda oo midna uu yahay nabad sugidda midna uu ka tirsanaa ciidanka xoogga inkastoo eedeysanahaas xabsiga uu ku dhintay laakiin waxaa loo haystaa eedu ay tahay inay dadka taleefanada ay ku dhici jireen oo intay qofka wacaan ay u sheegi jireen inay shirkada yihiin kaanaha shirkada isgaarsiinta hormood kadibna ay sidaasi qofka lacagaha ugu jira telefoonka iyo akoonadaba ay kala bixi jireen kiiska ugu dambeeyay saddexdan waxaa lagu qabtay ama loo haystaa lacag gaaraysa kumanaan doolar oo ay ka dhaceen gabar naafa ah ama baahyaha gaarkaa qabta oo magaceeda la yihahdo faadimo cismaan cabdi maxkamaddana kasoo hormuuqatay bal aan dhegeysanno si ay maxkamadda maanta u dhacday qaarkood oo qiranaya siday dadka u turfayn jireen iyo sidoo kale xeeraalinta oo arintan ka hadlaysa waa isku umaane barnaamij saas noocaas lagu shaqaystaa haayaa dhah barnaamij waafi oo lacag lagu qaadan karo aan haayaa ma oo saas saas broseska ah, ah, eh, qofku waa laba anaa wax walba broses walba anaa diyaar ah, ku sheegaayo waxaana ku shaatixraaye saas miyaan dhaa hay waayaan dhaa inta dadka waceen aan dhaa marka mobel anaa hay mobeelo badan anaa hay mobeeladaas laga wacaa lambaro aan hay laga wacaa adi qofku anigu ay soo gudbinaysaa kadib wuxuu sheego ya kadib wuxuu sheego waxa aniga kuu sheego ama waxaan ku dhaho saas saas samee markaan ku dhaho samaynaysaa annana markaas mobel weyn maysan oo applicationka lagu furaayo mobel nicla wati kadib maalintii abeenkii haddana maalinta oo ninkaan la soo qabanayo maxamed abdulla soo qabanayo lacagta lagu soo qabanayo habeenkeeda naago iisoo iisoo dhiibay oo baraha bulshada facebook ka arkay ma fahante markuu ka arkay oo iisoo lambarkan wuxuu yidhaah saas saas saas dheh lacagaa lagu hayaa lagu soo diri rabaa akoonkaa in la ballaariyaa la rabaa mant kadib saas markaan dhahay naagti waayaha idhahda lambarkii broseska u gudbiyey kadib asaan ku wareejiyey shirkad xarunta xarunta ku weyn aa ku soo wacaysaan dhahay hadalka laajida kuasa ii tacbiiriyey sooma ku wareejiy asaan ku wareejiyey asaa lambar kaloo ka wacay lambarkaan lambara ahayn oo kii aan ahayn asiga lix mobil ma todoba mobil camal watay oo la necleeh saan eh, ku wareejiyey mobel weyn oo is oo taj ah mobelka weynka oo lambarka koodar kusii ku aadistay nacagta laba lambaraa leeahay dhacday labada lambar oo kala sheegtay oo kala geliyey labada lambar waa loogu furo naagta naagta calaaya bikooda kuu soo dhaca koodka hadda soo dhaco ya koodka hadda soo dhaco lixda lambar soo sheeg hay waaya waa lambar kale intaan kusoo ka hor waa la mobaylka lagaa soo ogooniye asaa dhaaya mobaylka lagaa soo ogooniye ma haysataa waa haystaa waay naagtaa dheeso hay waaya hay waaya halla kadib naagti lambarka ay soo sheegtay waa haddaan xasuusta furshan inuu yahay aan jecla maanta lambar kalaa laga wacay naagta mobaylkeeda kale gacantay ku qabsatay koodkee soo sheegtay asee u sheegaysaya mobeelka weynka oo tajkana agta u yaalaa hoostiisa u yaalaa oo leeyaha waay kadib koodka lda markay soo jegday kadib waa lagu celiyey oo dambe wuxuu dhahay lix lambar kale a kuu soo dhacayso ya lixda lambar kale anaa kuu qoraaye anaa meel kugu seefgaranayo soo sheeg oo soo sheeg soo sheegtadane meeluu ku qoray qorqaduu ku qortay ma fahamte kadib wuxuu dhahay xidig waxaa leedaa dhahay isaan barseeska aan tixraac aan samey ku dhahay samey xidig toddobo siddeed siddeed afargees dhehe u dhahay okay ku dhahe u dhahay okay markay ku dhahda lambar toddoba meel lambar lix meelaas taga u dhahay adig waad ku maadsantahay makuu soo bixino camal koodkiio meesh marka lambar toddoba tago meel kood la gelinayo oo koodka geli dhahay koodkii la geliyey lix lambar oo oday u qoranaya waaya oo geliyey okay ku dhahay okay mar waa kuma saddan kusoo bixino waay adiga waa lagu fura camal waay u dhahay mafahanta kadib kadib biinkii ka qaaday eh, lacagtana marka waxay ahayd toban kun lix boqol sagaashan eh, eh, iyo siddeetan iyo labay ahaydn laakiin markay qoran tahay muu fahansanayn saas aniga kun lix boqol siddeetan iyo laba inay tahay markaan arkay markaan soo degaya xataa xaafid soo degaynay umalana ani lacagta cadadka isoo gaartay oo asiga aan ka qaaday kun iyo konton ilaa mobel o ahay lacagta qaybta isoo gaarta soo maa lacag toban xbd ayaga cuntaas qirsana ayaga cun lacagta aa ku dheel taleefonu ii dhiibay lacag lix boqola hormuudaa ka soo bixiyey oo axmarweyni meeshayba taagnaayeenba bis waa is soo raacnay fiiro baa imaanay ninkii aqaanay taleefonka ay ka rabeen ogidrib waa xirnaa taleefon ee macquula ay rabaanna waa waayeen fotiin nooc kale rabeen sidiiaa marka dabkaa ka doonanaynaa waa sidii ugu sii gudbo falkan ku gala markaa meeshii tegayna ninkan meeshay galeen applicationkii iyo wixii waxaa dheheniyahow meeshaan taleefonka a ka rabno applicationka uma furno raggan applicationka ma haystaan lacagta application ku jiraawa alla soo sarif hayabuuda ninka jugto horta hadda sii dhammaystiro lacagtaa soo qaad waa xaruntu xaruntaa maa ka qaadata anaa dhaatan waaba xirantee xaruntii furan tag waa tareebyaanatay kaashiyeerka wuxuu dhaha lacagtaa nugu soo tuuraayo maxaa lagaaga soo tuuroyaa yaa nin kuu soo tuuraayo ma taqaanaa waa ninka waa aqaanaa waay maxaa dhaca lacagta applicatina lagaaga soo tuuroyaa dha waafiya lagaaga soo e, tuuroyaa e, waafiya waafi mi ahaa raggii wacwaa marka waa wacay ninka waa ugu dhiibi ninkaan waa fahmay naqshada oo jaray axmedka ninkaana nambarkiisana ma heynin aqoonna habeenkaasa igu horeysaba oo axmedkuu la socday meesha waxaa dhahay niow ninka kaashiirkaa la hadlay raggan meel ay joogaan dukaanay hadda taagan yihiina kuu geenaha nawada maya laamaha amniga taas kuu raacaysa waa gudoomi anigoo saddex saac iyo afartan daqiiqo meelahaas ayadoo waqtiga ay tahay ah, waxaa ii ninka odaga marka lacagoo la baxaya e v c balas lacagoo ii soo dirsaday oo laba boqol iyo konton dollar ah lacagtii aan siiyey markii aan siiyey haddana lacag kale oo ii soo dirsaday midda labaadna sidoo kale waa siiyey mar kasta oo lacag siiyana dib u baxayo taleefon wacanayo kudhahay lacagtii waa ka saaray ii soo dir sida caadiyan hadda socotana barnaamij la yihahdo waafiya dadka inta laga samaysto aa qofka lacaga looga soo dirsanayo annagoo marka fariimihii dadkii loo dirayay iyo muxuu ahaa haddana codkii soo dhicitaankii aankii la saaray haddana weli sidaastay taana dhicitaankii sii socdo marka si gaara marka loo foojignaa qaybta kaashirado kale ninka adaga marka taleefon oo lacagtii aan siiyo taleefon dib u wacanaayo shakigaas aan ka shakiyey markaan ka shakiyey kadib lacagtii dambe oo soo dirsaday intii aanaan siin aan waxaan fiiriyey lambarkiisa leen marka hormuudka haddii xataa adiga aad leedahay saddex wixii kugu jiro hal mar aad diri kartaa wax culaysa ma lahan haddii uusan lambarka akoon lahayna wixii kugu jiro waa soo dirsan kartaa marka haddii uu dib u baxayo oo taleefon dirsanaayo waxaas dhaha ninkaan lacagta soo dirdirsanaayo hubi lacagtii marka lambarka usoo dirayaan fiiriyey waa lambar oo waafi loo isticmaalo lambarka waafiga ah markii aan fiiriyey akoon salaam bangi u furan waxaana iskala maamo maamadii lambarkeeda markii aan fiiriyey maamadii aan wac marka maamadii markii aan wacay waxaan ku yidhi waa hormuud lacaga taleefonkaaga laga saarayo jiro ma jiraan markaase waxay dhahday hormuud binkii e v c-ga waa kuu sheegay kii bankiga waa kuu sheegay kii wafil waa kuu sheegay maxaa kaloo laga rabaa marka waxaa la cidda wax u sheegta aniga maahay hadda waxa kulada hormuud waayo qolada horena hormuud maahayn sidaas markay taa waxay ugu tiri maya haddana qofaa qadka igu jiro i dhahay qadkaa ka bixi inta systemka laga ballaarinayo lacagta lagugu soo shubay aniga la hadal si qofkaas haddii loo soo waco ama fariimaa usoo dhacan sidaas uga arkeen maamadi marka waxaan ku yidhi lacagtaas akoonkaaga laga saare xaruntaas hormuud treb biyaana joognaa noogu imow ninkii odagaa ila taagnaana waxaa u yeedhi qolada sukuuradka qolada sukuuradkaan ku wareejiyey maamadii waayo waa timiday qolada sukuuradka iyo maamada iyo ninka odagaana waxaa ku wareejinay saldhigga hodol sidaasoo kolku dhacay maqribka salaada maqrib anoo lugta bidix dhaqaanaha ee qarib ii tahay waxaa dhahay waxaa leedhaha faadimo cusmaan gabadha cabashada dirshadsoo adi ma tihid salaada qabihi maris waa tukana waa idinku soo noqaadha maku noqon ayagaaba salaada intaa ku jira saaid ii soo wacay salaada markaa salaamo noqsaday waa ka qabtay waxay dhaheen walaalay waxaan kuu haynaa lacag laba kun iyo saddex boqol oo doolaraan kuu haynaa marka lafta aad cawashada ku soo dirsata kuuma saarna akoon muu kuugu furnaa ee laf ah akoon aan kugu furno ama akoon kugu furan haddaa haysatid soo sheeg ani markaa sax waa cawashada waan dirsaday facebooka dadkan oo wax la siisiinaa ma arkinoo waxaa codsaday mooto in la iigado walaalahay soomaaliyeed shan iyo toban maalmoodaa ka horeysay bacdaan waxaan isdhahay lacagtiia soo dhacda waa sida akiid ilaahay raalli ka yahay waxaan dhahay waa saxa waa dirsadaa dhahay laba kun iyo saddex boqolaa kuu heynaayay dhaheen lambara akoon kugu furan sheego wuu ii furnaay siddeetii kow lambar ahaa iigu furnaay kiiyaan u sheegay waxay dhaheen marka waxaan kaa codsanaynaa lacagahan inay kuu bataanaa laga yaabaa maadaama cabasho dirsatay anaga hormuda u shaqeynaa mishaarkeenna waa afar boqoloo doolar waxaan kaa codsanaynaa walaale lacagtan mishaarkeenna way ka badan tahay inay naga dhuntane wax raalli kamanayna annagana shaqada noo aqoonsanin adina waxaa kuwaanin lambarka akoonkaaga aan lambarkan kale kaaga dhiga oo kuu saaran kaas aan kuu tixraacinaa sheeg lambarkaaga afarta hore leenoo sheeg inta kale iska waxa iigu dambeysay salaadda cishaa dugtay waxay dhaheen qadka ku jir qofna ha ka qabanin sidaas online u ahaa iska qabso salaaddii iska tuk haddaa artid cishaa kugu soo dhow tuk haddaa artid waxaad samayso laakiin telefoonka ha faraha kala bax shimbiro iyo dhiid iyo dhiidaa maqle wax dareen ha ka qaadanin sidaada ku soco howshaada wado aniga runtii ilaahay haddaa ka cabsado sunooyin aan badsaday maadaama labada kun iyo saddex boqol isoo gaarto aadaan u farxay ilaahay ummadda iiga soo qaada alxamdulilah salaada cishaa galay laba rakacaan ku darsaday weli wax ka baxaya ma laha waan ka bax gamaaya ay qabatay shaahan dalbaday wax ka baxaya ma laba saac iyo bar markay tahay oo sintiyaal la jiro weliba hormudaa isoo qabatay afar lambaraa iga soo wacday salaamu calaykum walaykum salaam faadumo cusmaan cabdi marka laf oo tobanka lambar caadiga do-ahaala xitaa maka qabanayaan afar lambara iga soo waa maxaan isdhahay lacagtiio dad ku soo wacaayo waa dibadda korkeeda le ka qabso haddane runtii ilaahay markhaatiyu kuya ka qabteedna faadumo cusmaan cabdi tareebiyan amarjansi kuma waa lagu dhacay alxamdulilah weligeena biyacawi uma maleynin dhuuntase ii qalashay gacanta dhacday macalnuur xamaasaddaa ka qaaday dareenkeyga si xun oo noqday alxamdulilah haddaan hadda ka hadlaayo ilaa maanta leh bacdaan markaa tarabi tagnay wax yar kadib aaw gabadha waatana gabar naafu waaye way soo baxeen wiilkii oo qoorta ay ka wadaan ay soo kala xooreen waa kana annagaa idin wadeeno degmada hoodana idin geynayna wiil askari iyo aniga iyo asaga yacni eedeysanaha yacni wiilka oo wax qaatay ilaaha ka kaas iyo aniga saldhigga wiil kalena iyo wiil adeerka eh, waa baxnay saldhigyaa tagna waa lii xiray subax hal saaciibar aniga wadaadkay walaalkayaan ku dheelmaanay marka intaasay lacag kale iga qaatay waxaan ka codsanaa maxkamadda sharafta leh lambarka lacagteeda lacagta oo hormuud ku xanimo horta xayiraadda in layga wada qaado akoonka iyo hormuudeyda labadaba in xayiraadda layga qaado waxaan kaloo ka codsanaa lafteeda hormuudda lacagta ku xaniman kun laba boqol toban iyo sagaal in layga qaado xayiraadda aan ka baxsado waxaa kaloo ka codsana xeraalaha in layga qaado ayadana ay si nabad sharaf leh ii siiso waxaa kaloo ka codsanaa walaalahay waxa iga maqan xaggooda shan kun dhibic labaatiyo shan si sharaf leh igu siiyaan ay iga soo qaadaan idinka codsana mudane guddoomiye ayadoo arintaas socota ayaa taariikhdu markay ahayd toddobadii bishii tobnaad laba kun eedaysanayaashan labada ah iyo midka marxuumka ah oo ku dhintay xabsiga dhexe xamar taariikhdu markay ahayd koob iyo bishii koob iyo maalinkii jimcihii lasoo dhaafay intaan maxkamaddiisa la qaadin waa shabakad marka saddexdaas waafi qof ka aqoonin waa application shirkadda hormuudda iska leedahay oo kuu sahlaaya laftaada inaad ka maaranto si online ah u isticmaasho simikaarka iyo waafi si laisugu xiro waxaa qasaba in kood lagu soo diro oo la xaqiijiyo qofka simakaarkaas isticmaala in adiga tahay in kale koodkiyaa maamadii u soo dhacay waxay dhaheen maama koodkii noo soo diray koodkiyaa loo soo diray way geliyeen otomaatig waxay la wareegeen simakaarkii maamada maamada markay la wareegeen maxaa marka qasab ah e v c giyaa dhiman waxaa dhiman akoonkiyaa dhiman baasweeradoodii in la helo way u seexseexdeen way sireen xabadkay dhulka ugu haayeen muddo ayay khadka ku hayeen way ka sirsirteen waxay ka heleen lambarkii baswerkii e v c-ga ka heleen e v c-ga lacag yaro ku jirtay arkeen waxay ogaadeen marka maamada inay jajaban tahay oo kood kasta ay soo sheegi karto waxaa la weydiiyey haddana akoonkii akoonkii ay sheegtay sidaasaa gudaha loogu galay akoonkeeda ay ku arkeen lacag toban kun inay ku jirto iyo dheeraad weli marka khadkay ku hayaan waxay bilaabeen marka inay lacagti gediyaan way qaybsadeen sida hadda eedaysanaha maxdarka joogo labaad uu sheegay lacagta ku soo aaday wuuna exbiduu ku dheeli waxna kama uusan helin sidoo kale iphoneu ku gatay iphone fourtiinuu ku gatay eedaysanaha kale oo lagu qabtay muxuu ahaa iyo hormuud hormuuduu tegey qaybta xamarweynuu tegey lacaguu la baxay trebianuu tegey trebian marka xarun kaloo ka weyn waa sidaas ayaa lagu qabtay eedaysanaha koowaad isagoo nise ka tirsan oo shaqaal qaran lahaa oo la rabay inuu ka shaqeeyo amniga magaalada ayuu wuxuu u soo jeestay inuu lacagaha la dhaco uu ka soo bixiyo akoonada muxuu ahaa shirkadda hormuud ka soo bixiyo mudan guddoomiye waxaan rabaa inaan maxkamadda la wadaago kun iyo laba boqol iyo labaatan dollar oo ah lacagtii lagu qabtay eedaysanaha koowaad ee ka tirsan nisa waxaan rabaa in kun laba boqol toban iyo sagaal somnad ku xayran tahay iyo konton iyo laba dhibic labaatan shan waxaa maqan marka markii la kala jaro inta la haayo inta tootalka waxaa soo baxaya inta maqan inta maqan marka mudan guddoomiye waa shan dollar dhibic labaatan shan senti ayaa ku maqan eedaysanayaasha sida ku cad statementiyada salaama bank waxaan maxkamaddu aragto mudan guddoomiye garsooreel maxkamadda sharafta leh si arrintaas loogu baaqsado waxaan maxkamadda si sharaf leh uga codsanayaa inay tilaabo cad ka qaado eedaysanayaasha sidoo kalena ay ku xakunto oo maamadaas wili jarka lagu wada ay leedahay ay si ciciyaara uga qaateen ay wanexbid ku dheelay mid ka mid ah maxkamaddu waa maasantahay codkaasna waa xeeraaliyeenta wuxuu ka tirsan waasirgal ka tirsan xeeraalinta maxkamadda ciidamada qalabka sida waxa uu maxkamadda ka horjeedinayay eedda loo haysto shakhsiyaadkaas qaarkood ciidanka dowladda ay ka tirsanaayeen oo dadka si turufa taleefanada lacagaha jira kaga dhici jiray wuxuu ahaa mashruuc waayahan aada hadalhayntiisa ay u badnayd taasoo keentay xataa sida mas-uuliyiinta shirkadda hormad ay sheegeen in dadka qeybta wicitaanada qofku marka qof wacayo la maqashiiyo cod sheegaya ama ka digaya in dadku ay taleefanadooda ama lacagaha ugu jira ay aada u ilaashadaan puntland ayaan eegaynaa markana waatii maalin dhaweytay xubnaha mucaaradka ay soo saareen jadwal doorasho oo ay ku sheegeen in bisha soo socota iyo sanadka cusuba ay qasab tahay in la doorto golayaasha ama golaha wakiilada puntland ee baarlamaanka ah iyo xataa madaxweynehaba maantana guddiga doorashada ayaa iyana sheegay in jadwal kale soo saareen islamarkaana ay qorshuhu yahay in doorasho qofiicad ay ka dhacdo deegaanada puntland waxa ay sheegeen markale bisha soo socota in diiwaangelinta dadweynaha la furi doono si dadkii hore isku diiwaangelin ay marka isku diiwaangeliyaan si ay codkooda u dhibtaan waxaanu isla garanay lixiyo tobanka bisha diseembar ama bisha labiyo tobnaad ee soo socota inu ku soo aadan oo labiyo toban kadib inoo bilaaban doonta inay noqoto maalinta aynu dah furayno ama aynoo bilaabanayso dibufurista waxaa la yidhaahdo diiwaangelintii waxaan rabnaa halakan inaannu bulshada kala socodsiinno ama fariin dhammaystiran aannu u gudbinno in loo diyaargaroobo shaqooyinkaas aanu ku dhawaaqnay oo si wada jira aanu halkan uga dhawaaqayno loo diyaargaroobo cid kasta oo aan awal fursad u helinin in ay u diyaargarowdo sidii ay fursaddaas uga faa'iidaysan lahayd oo maalintaa lix iyo tobanka bisha diseembar ay noo bilaabanayso furitaanka diiwaangelintii codbixiyaha qof kasta oo aan fursad u helinin oo reer puntlandna ah oo muwaadin ah oo sharcigu xaq uu u siinayo inuu noqdo codbixiye waxaan rabnaa fariintayada maanta halkan inay gaadho in ay soo bilaabayso shaqadaas waxaan kaloo rabnaa bulshada qaybaheeda kala duwan golayaasha dowladda iyo hay-adaha bahwadaagtaaba in guddiga lagala shaqeeyo sidii hawshiisa uu u gudan lahaa hadday tahay arrinta wacyigelinta iyo haddii ay tahay arrinta diiwaangelinta intaa markaan ka soo tago waxaan rabaa fariintayda ama codkayga iyo kelmaddayda inaan ku darsado laga soo bilaabo toddobiyolabaatankii bishii sagaalaad ama sebtembar ilaa maanta aan joogno shaqooyin badan oo shaqooyinkiisii ah ayuu guddigu hayay shaqooyinkaas waxaa ugu horeeya diyaarinta qabyo qoraalkii shuruucdii aynu ku geli lahayn doorashada oo ay ugu horayso sharciga diiwaangelinta oo ay ku xigto sharcigii doorashada sharciga diiwaangelintu horey buu u jiray laakiin caqabadihii ka soo noqday dhinaca shaqada ayadoo aan ka ambaqaadayno ayaanu waxaanu samaynay meelihii u baahnaa wax kabeddelka inaannu u gudbinno golayaasha dowladda si shaqadu si habsamiya ah ay ugu socoto sharciga doorashada horey uma u jirin golaha wakiilada hadday tahay hadday madaxtooyada tahay waxaa inoo jiray oo guddigii hore ee kumeelgaarka mandatekiisu ahaa doorashada golayaasha deegaanka inay qabtaan maadaama marka sharcigii qabashada ama nidaaminayay doorashada golaha wakiilada iyo madaxtooyada uusan jirinin waxaa laga maarmaana ama shaqooyinka muhiimka ah ee guddiga u yaalla ay ahaayeen inay bilaabaan qabyoqoraalkii shuruucda lagu nidaaminayo labadaas doorasho waxaa kaloo ku xigay oo guddiga u qabsoomay la tashigii uu la samaynayey hay-adaha bahwadaagta la'ah oo runtii kala shaqayn jiray guddiga ama heshiis is-afgarad uu ka jiray iyo iskaashi inay kala shaqeeyaan arrimaha wacyigelinta bulshada waxaa sidoo kale uu guddigu soo saaray oo shaqo muhiima ah ahayd timelinkii ama jadwalkii doorashada oo guddigu hore uu u baahiyey oo runtii dadweynaha iyo xisbiyada iyo guud ahaanba si ofishal guddigu uu ugu baahiyey warbaahintiisa gaarka ah marka iyadoo maanta aan ka ambaqaadayna dhammaan shaqooyinkaa la qabtay ayaannu halkan waxaan u joognaa si wada jira xisbiyada siyaasadda iyo guddiga doorashooyinku inay ugu dhawaaqaan si rasmiya shaqada inta dhiman oo ah activitieska loogu baxayay gobolada kala duwan ee puntland inaannu halka kaga dhawaaqno in si wada jira dadka reer puntland aanu u hogeysiino ay ugu diyaar garoobaan shaqadii inay bilaabanayso waxaan rabnaa inaannu ka saarno shakiga ah xisbiyadii ayaa fikrado kala qaba xisbiyadii ayaan diyaar u ahayn doorashadii inay qabsoonto ama guddigii doorashadu shaqadiisi sibuu uga gaabinayaa waxaan rabnaa maanta halkaa inay ku soo afjaranto dadkuna ay u diyaargaroobaan sidii la isaga kaashan lahaa in la xaqiijiyo himiladaas aynu soo bilownay oo golihii deegaanka inoo qabsoontay inaynu inta ka dhiman aynu dhammaystirno aad iyo aad baad u mahadsan tihiin waxaan rabaa inaan uga baxo xisbiyada siyaasadda ee maanta halkan jooga waxaanse ku soo khatimayaa inaan baaq halkan uga diro oo kelmadeeda aan ku soo gebagabeeyo xisbiyada siyaasadda ee weli aan halkan ka muuqan inay ku soo biiraan waana rajaynayaa aad iyo aad baa u mahadsantihi codkaasna waa gudoomiyaha gudiga doorashada puntland waxa uu ka hadlayay sida ay u qorsheeyeen doorashada deegaanadaas inay ka dhacdo loo qorsheeyay muran badan ayaa arrintaasi ka taagan wararka kale ee caalamka ayaan eegeynaa markaana boqolaal qof ayaa lagu soo waramayaa inay ka baxeen isbitaalka al-shifa ee magaalada qase ku yaala waa kan ugu weyn halkan waxaa la sheegay kumanan qof inay gabaad u tahay qaarkoodna ay bukaano yihiin oo dhaawacay yihiin ciidamada yuhuudda ayaa halkan isku gadaamay maantana marbay qabteen in saacad gudahooda dadka muddo saacad gudahooda dadka ku jira isbitaalkan looga saaro haddii kale duqeyn doonaan waxyaabaha sida gaarka ah warbaahintu aad haleys waxaa ka ah in dadka goobta jooga oo waryaal ay ka yihiin ay tartiib tartiib uga baxeen iyagoo sheegaya in gacmaha kor u taagaya wariga ka tirsan b da qeybta carabiga gacmahana ayaanu kor u taagnay waxaanu wadana buu yihi calaamo cadcad sidii markaan isbitaalka ka baxayn wuxuu ka hadlay buu yidhi waxaa arkay buu yidhi rasaas ciidamadu kor ridayeen mm, dhaqaatiirta iyo maamulka isbitaalku waxa ay sheegeen in milatariga yuhuuddu u amray in la daadgureeyo dadka ku jira islamarkaana wado loo furay kadib markii cod uga yimid agaasimaha isbitaalka wasaaradda caafimaadka ururka xamaas ayaa sheegtay in boqol iyo labaatan qof oo bukaana ay ku harsan yihiin isbitaalka isla islamarkaana eh, yuhuuddu ay weli u go-doonsan tahay israa'iil ayaa xamaas ku eedeysay in xaruntan ay iyagu ku dhumaaleysanayaan wasaaradda caafimaadku waxay sidoo kale sheegaysaa in labayo toban kun oo qof lagu dilay marinka qasa tan iyo bisha naga dhammaatay oktoobar toddobadeedii markaasoo yuhuuddu duulaan xoog leh ay ku qaaday marinka khaza qodobo kale ayaa noo soo socda saaxiib kulanka keenan ina dhegeysanaysaan com halka kii dadaaye allah kaga sarreeye isha kii dabaaye uunkaa arkaaye axdigii ma'aamin ummaddeenna ma ahan inkastounan kugu arag aragtayla jiirte aflagaadda iyo ceeb kuma odhan karaaye ha yeeshee allaw sameer eebka kuma hungoobe doonaya indhahayga saara la ii suray ila isoo iftiinka igu deeqde iimaanka ruux qaba arrinkama habaabe kani baa irooniyo ugu xila adduuniya eexadu ma fiicne ha yeeshee aqoon duma waa lagu ogsoonaa amankiyo ilaahay amaane arrin toosinaayo ku adkaysanaayo ikhtiyaar dhaqaaqe taydu waa ilaaliyo naftoo iga adkaato hadba ku ag wareegte ha yeeshee anoo kare in lagama waayo adkaysta arageeda keliya istareexayaw laygama agwaaye maxaan aamusnaada ammaan adkaysta arageeda keliyaan dareexayaw laygama agwaaye naftayd weydnaan aqoonine eed male naftayd weydnaan aqoonine aminta ducadon aminta ducadun aminta ducadon ego soo adkeeyo ducadii u haynay codadka macaan fanaaniinta maxamed xudan ibaan nuura iyo ilaah u naxariistay faarax guuleed samatar ee ku luqeynaya heestaan allabari qayb bay noqotaa barnaamijkan kulanka keenan markan waxaad kusoo dhawaataan dhinaca xubnaha anagoo eegayna xubinteenii maanta oo kale maxaa dunida ka dhacay efraax axmed ayaa dib noo xasuusinaysaa mahadsanid burhaan waa maalinimo sabdi a taariikhdan waxay ku beegan tahay siddeed tobanka bisha nofembar sanadkuna waa laba waa maalinta saddex boqollabayoabaatanaad ee sanadka waxaana sanadkan ka harsan haddii alla idmo saddexdii afartan cisho dhacdooyinka maanta oo kale dunida ka dhacayna waxaa kamid ah maanta oo kale sanadkii labadii kun lix tobankii ciidamo muddo ku dagaalamayay magaalada gaalkacyo oo ka kala socday maamulada galmudug iyo puntland ayaa la kala qaaday maanta oo kale sanadkii labadii kun iyo labaatankii waxaa magaalada hargeysa ku geeriyooday allah u naxariiste cumar cartan qaalib oo xukuumaddii kacaanka ka soo noqday ra-iisul wasaare iyo wasiirka arrimaha dibadda maanta oo kale sanadkii labadii kun kooiyo labaatankii maamulka galmudug ayaa bilaabay qabashada doorashada xildhibaanada golaha shacabka ee deegaan doorashadoodu tahay galmudug maanta oo kale sanadkii kunsagaalboqollabayotobankii xanuunka daacuunka oo ay dad badani ku geeriyoodeen ayaa ka dilaacay dalka turkiga oo waagaasi ay ka talinaysay boqortooyadii cusmaaniyiinta sanadkii kunsagaalboqolsaddexiyo diyaaradaha dagaalka ingiriiska ayaa weerar khasaaro badan dhaliyay ku qaaday caasimada dalka jarmalka ee baarliin in ka badan afartan diyaaradood ayaa weerarkaasi maalintaasi ka qayb qaatay xilligaasina waxaa socday dagaalkii labaad ee adduunka maanta oo kale sanadkii dii dowladii xilligaasi ee dalka argentiin ayaa ku dhawaaqday inay samaysatay bambooyin ay ku jiraan walxa yuraaniyam ah ugu dambayntiina maanta oo kale sanadkii kii xisbiyadii ay lahaayeen siyaasiyiinta cadaanka iyo madowda koonfur afrika ayaa isku raacay dastuur cusub oo uu dalkaasi yeesho guud ahaana waaegintaa xubintii maanta oo kale markaana aan dib idin idinkuga celiyo burhaandiini iyo qaybaha ka harsan barnaamijka kulanka k n n ifraax axmed aad umahadsantahay qaar ka mida dhacdooyinkii waaweynaa ee maanta oo kale dunida ka dhacay ayay nala socodsiinaysay markana waxaan raacinayaa xubinteennii kale ee kalamaan wiilkaygiiow hee ii soo tiri isbitaallada magaalada ku yaala soomaali sudaneys kow bes allaahu akbar war meeqaa tabeelaan laamiyada ku arkaayay aabbamatayaad rabtaa mise tabeelle tayo allay leh haba u labayn soomaali sudaneys somaali sudanes hosbital s s koonkan aadmiga jooga qof kastaa kurbadiisiyo kaskiisuu hadlayaaho dadku waa kalamaan haddii aad kululaato halla boodin ka shee kaalintaada ka qaado dadku waa kalamaane wixii kula wanaagsan qaar baa kohanayee ha kasoomin dhegayste dadku waa kalamaane intaasi waa kaftan waane markanna ku soo dhowaada xubintii kalamaan aryadhaha kalamaanay waa ogtihiinoo xalay suuqi xmarweyne waa gubtay suuqi kismaayana waa kii guba jiray kii wajaale waa kii gubtay kii jigjiga waa kii gubtay kii hargeysee waaheen waa kii gubtay kii boosaasa waa kii gubtay bakaaranahe waa ogeedeenoo lamaba tiri kara intay gubatay jawhar iyo banaadirna waa ogeedeen mugga anigu waxaan la yaabanahay soomaalida dhammaanteed suuqeedeyra waxa guba hamiinka isabdiga tahay waa su'aalayaa garan war cabdullow siday aniga ila tahay waa sirdoon shisheeye ah iyo howl siyaasada war gorgorow siday aniga ila tahay cadow soofka xooliyo saanadeenna necib taraqayna dabasida war siday aniga ila tahay sawirrada khataraha le ma saadaalinaysae ummaddu way iska socotaa waa siday aniga ila tahay waa su'aal daaweynoo madaxa daalinaysa war kalemaanay anigu waa yaabooyaaye hamiin jimca siibaxooyo sabtina ou soo galooyo kuwaa guba suuqyadeenna waxay u socdaan kollayto inaan ka saboolna maalkee soomaalay taa ogaada war aniin islaan male awsoori eed baan kuhuma sababtahaa sida lee saadirkay sidiisufadaha suubiye war amuurtan dad baa wade marka waxaan kula tali lahaa dabka dhiga dabka dhiga iska dhiga war dabkaada dhigalete hoolaka dheeradoona walan dhimide hoolaka dhowaadona walka dhimide nabee kale maanay soomaali inaad tihiinaan hubaa sababtoo ah soomaalidu dhibay iyadu isu geysata ay cid kale ku eedaysaa maalin alla soo geliyo haddana dhammaantiin hal qofoo ay sartu ka qurunsan tahay sheegay idinkuma jiroo meelo kalead xagxagahaysiine runta aan idin sheegee soo dhowaadha meel kalenaloo kagama imaane horta suuqyada soomaalidu isticmaasho isku raranaa maaro looga waaye hal jidoo bannaan oo loo mara xataa waa laga waaye sababtoo ah jiingad isku wada xiranay naqdeen meel kasta hal meel haddii dib yar ka kacana meel kastow gaaraa midda kale lagama taxadiroo shidaalka iyo sheeha waa laysku agadaa burjikada iyo baasiinkuna isku meelay noo yaalliin waxa fiilo koronto ku soo wada raaracana waa aragteen debkumugow bilowdana isku rarantaas meel baabuurka soo galaa la waayaa hadda hal guri dabku haddou ku ekay inta meel laga soo galaa la raadihayaa suuqoo dhani huf naqda muga anigu waxaan qabaa masiibo aan ununku sabab u nahay cid kale inaan lagu eeday sababtoo ah ninkii warka bilaabay wuxuu yidhi sirdoon shisheeyaa ka dambeeya suuqa gubashadiisa waradda maxaa ku cadaynaysaan inaan sirdoon ka dambayn warnimayow runta aan isu sheegnay burjakada iyo baasiinku intay isu kaanna ag yaaliin eh. oo korontada iyo alwaaxa iyo jiingaddu iskugu kaanya ag dheganta tahay cid kale yaannaan eedaynin war gabdhaha eedda ka daaya markay burtukada ka tegayaan dabka way magmaagaane war hortilan shidaalgadaa u shaahalaan haada kore waar shaadani ninkii moodaya ushaahu waa lacag warba hadda suuquntuu jengad isku raran yahay jid loo marana aanu lahayn cid kale yaan lagu eedayn war waxaa la yidhi gacmahooda waa sababsadaan duul garaad yari war wixii dhacay waa dhaceen xal baa la rabaaye waxaan odhan lahaa suuqlayda soomaalida dariiqyada fura marka aad meherada xiraysoo ka rawaxaysana korontada iska demi waar soomaalila war kama haysaana suuqii waa yeeleen si casriya baa loo dhisiyaa jidad waaweynna waa loo sameeyey hadda quraanju ay ku quusa weeye war waxaa kaloo la yidhi isku raranta suuqyada noqdoo surinka loo diidey markii uu sunaamigu kacoo u saameeyo saaciidaad inaan lagu tarayn suganti weeyaane hadda sidaa ma isku dhaantaan waxbaad sugordohaysaan war anugu waxaan joog u ahaa suuqa bakaaro oo sanadkii laba jeer gubta laakiin waagii dambe markii jidad loo bixiyey sarihiina ku bateen sidii hore waa dhaamaa marka halkan waxaan u arkaa suuqyada jidada waaweyn in loo sameeyo isku raranta iyo jiingadaha iyo alwaaxdana laga dhaafo war waxba adinkoon daalin masar ballaanka suuqada dowladdaa laga rabaa warbawar suuqa gubtay xarunta dowladda hoose laba tallaabay hadda u jidhay alla ilaahe bashiirow xamar kala baratay war madaxweyne deniyaaba degmada howlwadaa ku dhashay war madaxweyne muuse bixiba baydhabuu ku aroostay horta mooradii furunlan welba ka haroodayreed mehniin tarhiili war kalemaani adinkoo war ku daalin xalay dabkoo holcayaa guddoomiyaha gobolka banaadir suuqa yimid wuxuuna yidhi dabku meeshuu ka bilowday ma dhaafeene suuqaa meel laga soo gala la waaye wuxuuna yihi shirkadaha korontada waa la xisaabtamaynaa aryaadhaha horta dabku xalay muuse maaxaayow ka bilowdaa la yidhi wah cabdulla buulu maaxaay iyo xamirweyne maxaa iska galay nawar muuse bixi suuqiina maxaa ka khuseeya war kalamaanay dadan xishoonoo meydadka baartaa jiree suuqii xalay dadka masaakiinta ay ah ku hantida beeleen dad tira badan oo tuuga oo billiqaysanayaa laga dhex qabtay qaar ka midana waa la soo bandhigay aryaa gorgorow saad balaayada u tirisa inaad wax ka tiqiinaa dhici kartee barrina markhaati iyo dhaar in lagaa soo dalbaad dhici kartee warma maxkamadaa laga wacay waarayaalmahanba jeelka u ku war ciyaarayy ow haddii waa tii layidhi waa sheegaa ma dhaafto war anigu waa ogaa inuu fartaw doono qoro war anugu kollayba meesha laga helo waa aqaanaa aryaadhaha samigaa cabdullahna waxau yidhi how idhaaro ambadheeftiken qof la dhaahay warwow dhamees idhaaro ambadheeftiken qof la dhaahay warwow dhamees war soomaali maryooleyee weligiina waxa dhexdiinnaa ku meeraysataane cayaartoydii soomaaliya iyo jabuuti jibuuti waxay la kala cayaareen masar iyo aljeeriya tay ku dhigeenna waa la yaabay masar jabuutiyaa ku durdurisaoo lix iyo eber oga badisay aljeeriyana soomaaliya ku tumatoo saddex iyo hal oga badisay wardalabow adiga falan oo kilib qaldanaa daawatay waa jabuuti wax lix iyo eber masar uga badisay war ciyaartoodii masar ee maxamed saalax kamid yahay hadday lix ka badan ka dhili waayeen jabuuti inay ayagu lix ku badisa miyaysan u dhigmin urbawa ciyaartooygai aljeeriya hadda caalamka ka ciyaari jirdhay haddii soomaaliya hal gool ka dhalisay iyagoo gurigoodii jooga hadda saddexdooda maxay shay ka dhaa war bashiiroo soomaalidu waxay balaayo ku dhigtay ciyaartooygii goolka aljeeriya ka dhaliyey isla markii ay isku qabsadeen qabiilka uu yahay war gabadhii soomaaliyeeda naadiye maxamed ee gobolka minnesota degmo kamida ah duqa magaalo ka noqotay afar xalfadooday maraysaa oo qabiilba mar u dhigayo qolo kastaana inay ayaga tahay ay sheeganayso weliba qolo waa xanaaqayna waxaa la yidhi dhaarku kabisaa laynka rabaa wartaas unuwasha ka magajaro hafladieenna tag amangaabiyahayn warwar mahaysaana ciyaartooyga reer masar ee maxamed saalax oo qiimaha uu suuqa ka jooga hiyahay boqol iyo konton milyan oo siisankan horyaalka brimier liiga la dheelay labaiyo toban kulan keligiis dhaliyey toban gool afarna caawiyey oo ku guulaystay xidiga bisha brimier liiga haddii uu wiil jabuutiyaanhii ka jabiyey iskoorkii la'aanta masar in laga adkaaday miyaan idin caddayn waar horta somalilan ciyaarta lagu macsuuman miyaa urbow madaxweyne dari imaaraadka mar lagu cadsumaayey waa qudbeeyey wuxuuna yidhi mucaaradka hadday hadal doonayaan gogol baan u dhigahayaa ciidamadii dagaalamada jimcale hogaaminahayana waan cafiyey buntland hata dimuqraadiyaddeedu waa soconaysaa hadda ceeb wey dad isxabadayn karana ma nihin namana kala qabato ismada iyo waxgaradku hadda inayna soo dhex diyaar baan u ahay haddaba w horaan u ogeyno buntland iyada arrimaheeda xallisatee eh. kudayo buntland kudayo eh. siday dowladeed u tahay war madaxweyne deni hadda ka wuxuu yidhi eh. madaxweyne farmaajo tanaasulka uu sheego marka horuu wadda xiran maraa markuu derbiga soo taabtana wuxuu yidhaahaa waa tanaasule marka hadda deni qudhiisu ma darbigiibu soo taabtay warbawa tanaasul badanaha runtaa weeye muuse bixiba cid ka badisaa ma jirto markuu derbiga soo taabta buu go'aan beelad aqbalay war anugu waa iyaabaye ilan siyaasadda lama dardari karo war anhel wal mooshiid ilankii shaftaal waalan soohongaha reebasaleri war madeeyow lafta garanci tanaasul ka rabtaahi ma jirto sababtoo ah asagaa daadqaadi rabaa madeeyow madeeyow muxuu yidhi muuse biixi war cabdulow heeskaas mashillaa waa qaaday war anugu waa hubaa heestaas inuu nuura laxameeyey andi laxankaas lifikri ayaatan taka batay nin looga dhiiji haayolin dhaydowliisay eh yahay xawluula nin looga dhiijihayo lin daydowlisayahay xawluula war kalemaanay war ma waxaan aad uga carooday taliskii boliiska oo wada jooga oo amisom waraaqadaha eforka layidhaa guddoonsiinayso marka yaabaya ma waxaan gaarnay heer aan warqada iibsan weyno war soomaalidu wax walba in macaawino lagu siiyay rabtaa waar waxaad barataa waa baaskaabaa layidhi warba madaxweyne xasan sheekh ingiriisku aada hayaabaa la yidhi war kalmaanay war ma haysiin ciidamada waxaa la soo taagay koox shirka ah oo dadka taleefon taleefanada ku dhici jiray oo iska dhigi jira samafal samaynayaan oo nambarkaada haddaad u sheegta ka shubinaya taleefonkaada wixii ku jira marka waxayba wax shubtaanba eh. shuuta ka shubaya markaan war waxa kaloo hore loo yidhi eh. shuuta nimuu maxkamad saaraya waa shigshigaya war shuuta wuxuu yidhi eh. saaxiibkay markaan toogashada ku xukumayey saaxiibtinimadan ilaalinahay warnamiyaha gudoomiyaha gobolka banaadir madaale sidii umurfinish ama aayado qur'aanka fadwoodi wali erey hal jid oo unu dhisnay walnagadii ma jiran muqdisho dhatiya meelbiiyaalangna ma jiran roobka aalamka ka gayliyayna malni eeday kora warba wasaaka waxaan daawanayay ciyaal ku dabaalanaya balli laamiga dhexdiisa ka samaysmay waxayna qaadi hayeen webiyada madaalaan u dabaalahayna webiyada madaalaan u dabaalahayna xubintii kalamaan ayaa dhegaysateen barnaamijkeenan ayadaa u dambeysa waxaan kaga tegayaa codadka macaan fanaaniinta farax siidow faarax iyo sideemanogto heesta maseer tani barnaamijkan lamid ah, nabadgelyo Thank you. masnuun iyo gaali tismowla soo uumay aamininkaada joogaane macaaney mayhayraahiney ma jiraa warkaani